بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد kelimadeennu waxay ku saabsan tahay mucjizooyinkii rasuulka salawaatullahi wasalaam ee tilmaamihii tusayey nabiga salawaatullaahi wasalaam inuu yahay shaksi laga soo diray min allah ayaynu ku n karaa mucjizooyin adillo iyo calaamaad tusaya inuu yahay ruuxu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay loo sooay inuu hanuuniyo jidka wanaagsanna uu u horseedo mucjisooyinka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi way badan yihiin aad baynu u ballaadhan yihiin qaybo yar baynu ku gaabsan doonnaa innagoo eegayna wakhtigaannu haysan intuu dhan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in allahu yastafii min almalaa'ikati rusula wa min annaas wa qaala tacaala aydan allahu aclamu xaydu yajcalu risaalatah waxaa kaloo rasuul ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil ilaahay qabiilka loo yaqaano reer kinaana ayuu doortay oo uu ka doortay dhashii nabiyullaahi ismaaciil salawaatu ullahi wasalaamu calayh wastafaa qurayshan min kinaana kinaanana rabbi wuxuu ka sii doortay qoliha loo yaqaan quraysh wastafaa qurayshan bani haashim qorayshna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka doortay reer bani haashim wastafaanii min bani haashim nabi wuxuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala aniga nabi maxameda ayuu igala soo baxay rabbi subxaanahu wa tacaala oo iga soo dhex saaray reer bani haashim xadiidkaa oo dambe muslim iyo hayrkiisa soo saaray waana xadiis saxiixa nubuwadu iyo rasuulnimo waa nicma iyo naxariis rabbi subxaanahu wa tacaala addoommihiisa ciduu doona uu siiyo min abina aadam calayhi asalaatu wasalaam ilaa nabiyina moxamed salawatullahi wasalaamu calayh ambiyaduna waxay leeyihiin fadaa'il iyo maxaasin iyo manaaqib ay gooni yihiin iyo adillo iyo baraahiin tusaya inay ambiye yihiin sidaa darteed xadiidka abuure waxaa ku yimid min alambiyaai nebiy ambiyada nebi ma jiro ilaa ucطiya min alaayaati maa nabi kasta waxaa la siinayey daliil iyo tilmaan iyo mucjisa asaga gooni u ah ama khusayso xilligaana munaasib ku ah ayaa la siinayey taasuu keentay ummaddu inay nabiga asagaa raacaan oy rumeeyaan nabi wuxuuri sal ly slam wainamaa kana aladii uutiituh shayga aniga aysiiyey nabi maxameda waxaa weeye wuxuu ahaa waxyan awxahu allahu iley waxyi iyo qur'aan iyo kitaab munazala oo rabbi subxaanahu wa tacaala ii waxyooday faarjuu an akuuna aarahum taabican yowma alqiyaama rajaynayaa inaan noqdo aktaruhum ambiyada ninka ugu badan xagga dadka raacay rumeeyey ugu muslimiin badan inaan noqdaan rajaynaya maadaama uu waxyi mucjizadu ay joogto tahay la siiyey rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh almuhim waxaynu leenahay mucjizaadkii ambiyadu waxay ahaayeen mucjizaad nabi kasta xilligaa uu joogo munaasab ku ah nabiyulaahi muusa calayhi salaatu wasalaam xilliguu noolaa ee uu joogay la soo diray ee ree bani israa'iil iyo aqbaadi masar joogay waxay caan ku ahaayeen sixirka iyo waxyaabaha falfalka loo yaqaano cilmigaas ay sheegan jireen noocay sheegan jireen nooc ku dhow laakiin mucjiso ah oon sixir iyo falfal midna ahayn baa nebiyulaahi muusa mucjizad iyo looga dhigaya aayo xilligii nebiyulaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam tolkii iyo qoomkii laga dhex diray waxay aad u sheegan jireen inay yihiin dhakhaatiir aad ugu sareeya heer sarena ku ah cilmiga dhakhtarnimada iyo caafimaadka midkaa mid ku dhow laakiin xag midlaahi oo mucjiza karaamaa ayaa nabiga lagu karaamaya ciisa waad garanaysa xilliga nabiyulaahi maxamed salawat wasalaamu calayhi quraysh iyo carab waxay sheegan jireen inay yihiin ummadda dadka u afataansan ee u hadlayaqaan ee u cod u cod wanaagsan sheegan jireen dad kale acaajibiyo acjamiyo iyo carab la'aan bay ku tilmaami jireen ayaguna inay yihiin dad saxaaba oo bayaanka iyo halka iyo sharaxa ku wanaagsan bay sheegan jireen tii shay ku dhow oo yacni shabbaha xagga suuraan ka shabbaha laakiin qiimo iyo tayo iyo masdarba ku khilaafsan oo qur'aan mucjis ah ayaa la soo dejiyey waxaynu leenahay mucjizada nebi maxamed labay u qaybsantaa haddii dhan laga ego mucjizooyin rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi ka muuqday ayagoo ahaa hordhac iyo soo dhowayn gogol xaadhid ahaayoo intaan nabiga la dirin nebiga sal ly slam lagu kaalmeeyo oo ka muuqday iyo markii la direen nabiga laga dhigayo rasuulka mucjizooyin ka muuqda labadaa qaybood baa loo qaybin karaa waxaynu ku horaynaa qaybaha intaan rasuulka la dirin ee dhacay ee ahaa irhaasaadka iyo hordhacada ahaa iyo soo dhowaynta ama gogolxaadhidda u ahaa le'anno ruuxu weyn marka la soo dhowaynayo muqadimaad baa loo sameeyaa hordhacyaa loo sameeyaa kutusa ruuxa soo socda inuu yahay shay qiimo ku leh ilaah agtiisana subxaana wa tacaala daraasara ka haysta jamaaca min saxaaba kabni cabbaasin wayri waxay weynaayaan nabiga awowgii cabdulmuطalib markuu doonay inuu u guuriyo wiilkiisa cabdulaahi ah oo ah aabbihii nabi maxamed nabi maxamed aabbihii ahaa markuu doonay u guuriyo ayuu sii qaaday cabdulaahi buu gacanta qabtay oo wiilashiisa ka mid ahna u jeclaa wuxuu u sii qaaday caa dhexdeed buu mariyey isagoo markaa gabadhu u guuriyo u raadina u doonay dabcan waxay taqaaneen markuu ruuxu wax samaynayo fal uu ku dhaqaaqayo waxay yaqaaneen inay caain iyo wax sheegay iyo kahano oo yidhaahdaan hawshan aan maaganayn doonaya inaan sameeyo may u wanaagsan tahay may ugu habboon tahay ma munaasabaa kacma leedahayoo may anfacdaa bay samayn jireen wax caynkaas cabdullah wuxuu la maray haweenay reer khatcaama u geey intalaqa cabdulmuطalib ibni cabdillaah liyusawijah famarra bihi cala maratin min khatcam kaanad qad qara'at ilkutub haweenay waxshita ah oo caraafad ah oo kutubta hore towrad iyo injiilla wax aqaanay baa la maray markii loo tegay cabdullaahi iyo cabdulmutalib fara'at nuur fara'at nuura annubuwati fii wajhi cabdillaah ilaa nabiyullahi wuxuu ku jiray dhabarka cabdillaahi buu ku jiray min abina aadam laga soo bilaabo ilaa maalinka hooyada ay dhashay kolba dhabar buu ku wareegayey oo abtirkiisu iyo biyihiisu iyo nasabkiisu ay raacayeen marka haweenayda ay fiirisay cabdilaahi wejigiisa waxay ku aragtay nuurkii nabinimada ay ku aragtay oo markaa ku dhex jiray cabdulaahi waxay ku tiri marka niyow intaadan wiilkan gabadh kale u guurin meelaha aadgey boqol halaadna qaado anigana ninka hadda ha ii galmoodo ay tiri ninkan cabdulaahi ah hadda ha ii galmoodo ha ii tago boqol halaadoo geelna hadda aan bixiy la waan heli karaay walaka min alibil cabdulaahi waa diiday iyo awowgii cabdimudalib waa diideen cabdulaahi iyo cabdulib arrintaa waa diiday waxaa leey ma bannaano mana yeelin arrinteeda ah kadib waa la sii qaaday cabdulaahi waxaa loo guuriyey madiina la geeyey gabadh jiray aamir bintu wahab hooyadii maxamed ahayd ibnu cabdimanaaf ibnu zuca ayuu loo guuriyey kadib aqalgo la aroos aroosgalay kadibna meeshaasuu nebi maxamed kaga hadhay cabdulaahi eh, nebi maxamed cabdulaahi uu ku jiray wuxuu kaga hadhay aaminu ku hadhay cabdulaahi wuxuu soo noqday oo madiina ka soo laabtay isagoo nuurkii nabinimada uusan la soconin oo keliguu soo laabtay markuu maka yimid ama meesha haweenaydii ama ay joogto uu yimid yaa wuxuu is yidhi nin hadda waad soo gursatoo gabadh yar baad soo gursatay haweenay caraafaddeed intaad u tagto maad boqol kale aad ka qaadatid buuli boqolkii <clears throat> halahaad maad ka qaadatid buu is yidhi laakiin muxuusan ogayn in nuurkii markii la arkaya la dareemayey ee haweenooda ay sheegtay <coughs> muusan dareemin soo laabtay haweenaydiiba u tegey wuxuu idhi maalin arrintii aad noo sheegtay iyo boqolkii halaad ka warran maanta inaan qaato markaas intay kor u fiirisay waxay tihi intii isku kan dembaysay aanu kala tagnay maxaad samaysay maxaa ii kaa dembeeyey soo guursaday haweenay baan guursaday aroos baan galay madiina kaga sot waxay ku tiri niyahow ma ana bisaabati riba ma ihiba haweenay xun ma ihi haweenay jidhkeed ka ganacsata ma ihi dhilla ma ihi tiri anu laakiin haweenay wanaagsan baan ahay walaakinii ra'aytu fii wajhi nuuran faaradtu an yakuuna fiya wa aba allahu subxaanah wa tacaala ila an yajcalahu xayثu araad wama araahu اl'an markii waxaan doonayey wejigadaan arkay kaas is yidhi waa shay wanaagsan oo khayr badan waxaanan doonaya nuurka iniga igu hadho oon meeshaa ka faa'iidaystaan doonayay haweenay waxaan leeyihi nuurkiina hadda kaama muuqda yaa tiri nuurkii ah kaama muuqdee oo wuxuu ku hadhay meeshuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu doonay buu ku hadho aaminuu ku hadhay haddana nuurkii ooma jeega waxaad yeelaysaa danaha la qabso yacni arrintaas waxaa weeye waa calaama iyo muqadima kutusaysaay ilmahaas ku hadhay lagu beeray aamino uurkeeda lagu beerayo caloosheeda wanaagsan oo ummadda wax ka bedeli doona taariikhkana bedelitaan ku samayn doona iyo dib u dhis ku samayn doona inuu yahay baa ka muuqata xadiidkana xasana kharaa'iti baa soo saaray fi lhawaatif الطبري ابن جرير الطبري في التاريخ بيهقي في الدلائل في تاريخ دمشق ابن سعد في الطبقات شواهد بن ليها من حديث ام سلمه وسعد بن الطبقات هي مرات صحاح ايولي وحنا حسينيه نيك لو يقان محمد بن رزقي اطرهوني في كتاب اسيره ذهبيه رقم كبقول aayadda labaad ama muqadimada labaad ee kutusaysa ilmahaa soo socda inuu yahay ilmo barakaysan ummaddana wax ka bedeli doona waxaa ka mid ah hooyadii amina markay uurkiisa qaaddoy xambaartayba waxay habeennaha ka mida ah ku riyootay in uu nuur ka baxay nuur inuu ka baxay xubinkeeda taranka nuur ka baxay nuurkaasuu wada gaadhay bilaad shaam syriya lubnaan urdun falastiin tiri waxaan arkay nuurkaa wuxuu qabtay tiri magaalo loo yaqaana busra haheeda qusuurteedu nuurkaa qabtay busra waa magaala ku taalla suuriya dimishku ku jirtaa boqol kilomitr nuurkiiga baxeaas ayuu qabtay bay odhan jirtay nabiguna markii la weydiiyey salawaatullahi weydiiyey nabi maxamedow bilow nabinimadaada iyo rasuulnimadaada wax nooga sheegay saxaabadu ku yidhahdeen wuxuu ku jawaabay dacwatu abi ibraahim anugu waxaan ahay albarigii nabiylaahi ibraahim aabbahay ibraahim ducadooda baryaahayow qoraysh iyo maka dhexdeeda iyo carab dhexdeeda ama beydkan barakaysanbalad xaraam waxaad ka soo saartaa nebiyan min anfusihim yaan ahay buu nabigu odhan jiray wuxuu kale odhan jiray wa bushraa akhii ciisa iyo bishaaradii walaalkii ciisa ila nabiga cid ku bishaaraysa oo sheegtay in la doono waxaa ugu dembeeyey nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wassalaam ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام hooyadayna markay xambaartay u raysatay waxay aragtay inuu nuur ka baxay shirkeeda nuurka qabtay daaraha shaam yalle ee busra xadiidkana axmed baa soo saaray fi lmusnad ibnu sacd fi الطabaqat rani الكبير ابن عدي في الكامل هي غير كتب حديث ورد عن جماعة من الصحابة بعض الروايات وبعض الأحاديث وحي عضينية nabigu salawaatullah wasalam aleydi markay uuraysatay inaysan dareemin baa wax uur ah culayskay dumarku dareemaan iyo xanuunkay sheegtaan iyo fardarrada iyo taagaraday sheegtaan oo dhanba rabbi subxaana watacala ka sii qaaday ooy ruux caadi a ah ahayd ilaa ay ka dhashay oo asaarta waxaa lagu laaban karaa faahinteeda silsilada eh, iyo eh, asira dahabiya ilaa waxyaabaha iyaguna tusaya waxaa ka mid a qodobka saddexaad in nabigu yahay rasuul loo samaynay ordhacayo ee gogolxaad loo samaynayo nabigu markuu dhashay salawatullahi wasalaamu calayh carruurtu waxaa la yaqaanaa inay jilicsan yihiin gacan dabacsan oo naxariis badan lagu qabto iyo adeeg iyo khidmaad badan u baahan yihiin baa la yaqaannaa laakiin sida sugan nabigu markuu dhashay soo dhacay dhulka yimid haweenkii nabiga ka hooyadii iyo dadka goobjooga ah waxay caddaynayaan nabigu soo dhacay markuu soo dhacayna uu gacmaha dhulka dhigay labada adin labada gacmood buu ku qabsaday markaasuu xirka eegay iyo samaawaadku fiiriyey yani waa nin barakaysan oo ka duwan carruurta quraysheed ka duwan carruurta carbeed ka duwan carruurta adduunka ka dhalanaysa ka duwan marka waxaa eh, gacmaha dhulka cirkana eegay waa nin ducaysanaya soo ma nin ducaysanaya wey marka nabigu halkaa wuxuu ka hadlayaa culuwullahi calaa carshi subxaanahu wa tacala buu sugaya xilligaasu bilaabaya caadalahayn carab ama quraysh ama reer bani hashim ee qayrkoodba caada u lahaayeen ilmuhu markuu dhasho aamba loo dhiibi jirojiray haweenkaas jireen dheri bay ku ridi jireen dheri ama ash ayaa lagu gambiyey ila ilmuhu markuu yar yahay indhaha ma kala qaadi karo xijaa waa taqaanaa marka sub in si fiican u kula qaado dheri baa lagu gambi jiray haweenkii ay ku gambiyeen kadib markuu waagu baanti la taga laga soo qaadaa ilmihii hooyadii nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi markuu waagu baryey waxaa loo yimi laba isleeg noqday kala dilaacay laba gambal buu noqday gabaloo isleeg waa kala dilaacay nabi baa dheri saaran maxamed baa dheri lagu gambiyey ma nabi baa dheri karaa dherigii nabi sala alaihi wasallam waa kala dilaacay waa dilaacay caruurta carbeed iyo quraysheed iyo reer bani haashim o dhan dheryaha la saari jiray laga dulqaadi jiray bay yaqaaneen laakiin inuu yahay wiil barakaysan oo nabi ah ummadda doona ilahay ummadda ku xidhan subxaanahu wa tacaala xaqa rusha iyo xaqa ambiyada iyo xaqa ilaaha iyo xaqa muslimiinta kala saari doona xaqa kafarada iyo ka muslimiinta kala saari doona ummadda tub wanaagsan u horseedi doona inuu yahay lama lamada socdo haweenkii marka way yaabeen way la yaabeen dharigoo kala dilaacsan iyo asagoo cirka eegayo indhaha taagaya indhaha isku shiqshimiqsan oo oo la kala qaadi layahay oo sakarada me taagan oo cirka fiirinayo iyo dherigoo kala dilaacsan oo meeshan kala baa loo yimid mucjizada noocaas waxaana maalinkiiba loo bixiyey axmed hooyadii baa u bixisay awowgiina maxamed buu u bixiyey ayib mucjizada noocaasa waxaa tilmaamaya ibnu sacd fi الطabaqaat abu nucaym fi dalaa'il fi dalaa'il iyo keyrkood arrintaana cadeeyey culamo badan baa cadeey waana xadiis saxiixa ayib qadarka marka qisada waa dheahay laakiin qaybta haddaanu tilmaannay waxay ku soo aroortay jamaaca min asaxaaba waana saxiixa maraasiil maraasiil badan baan macnaha ku timi waxaa lagu laaban karaa silsilada boqol labaatan iyo toddobo boqol soddon iyo kow boqol iyo sagaal baa lagu laaban karaa asiira saxiixa aan ujeedaa asiira saxiixa addahabiya mucjizada afraad ee weli gogolxaadka ah ee hordhaca u noqotay nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh intaa hooskii baa qaatay meel nabigu u fadhiisto hoos waa buuxdaa ka fadhiisa la odhanaya wuxuu iska fadhiistay marka meel u fadhiista geedkaa soo wareega asagoo dul yimid meel bannaan buu fadhiistay hoos duqayda carbi harhsanayee baa soo wareegay nabigu dul yimid salawatu ullahi calayh hooskii galbeed jiray ama bari jiray baa soo wareegay nabigu dul yimid haddana raahibku wuxuu yihi niman yahu fiiriya haddana hooskaad haysateen kaas wiilkiina baa la wareegay bal meelgeeya waa yahay hadday geedii iyo dhagxantii baa sujuuday markuu soo socday inta bannaanka baa hadhaynaysay markaad hooskii idinku qabsateen ood isbaara u dhigateenna waa laydinka wareejiyey wiilkii baa loo wareejiyey intaasoo calaama idinku filan tahay waan ugu wuxuu kala hadlay marka wuxuu niman yaho waxaad yeelaysaan wiilkan yaan laynin shaam iyo reer ruumyaan loo geyni waa nabi waana rasuul saan anagoo gartay bay u garan doonaan wayna dilayaan waa niman acdaa col ah wey sadarteed wiil haddaba gertaara u celiya ilaa uu ka qaangaadhay ka taagaadhay oo ciidan iyo muslimiin uu ka heli doono halka ha lagu hayo celiya shaamconna ganacsataana warkaa joojiya haddaydan celinaynin hal nin ha lagu daraama laba dib ha celiyo wiilkan waa shay qaali nin qaali rasuul iyo nabi dib ha loo cesho hadalkii oo socda oo la murmay ayaa markiiba la soo istaagay qorayshi iyo ninkii raahibka ah, ah. nimanka waxaa loo soo diray inay raadiyaan nabi maxamed salawat ullahi wasalam calayh muankii reer rome shaam joogo wuxuu amar ku bixiyey wuxuu yidhi nabigii carbeed nabiga carab ka soo lahaa soo diri lahaa bulshada muslimiin ee joogtana badbaadin lahaa ayaa soo safraya wuxuu ka safraya maka wuxuuna u soo safri doonaa shaam buu soo u soo safraya marka intaan soo gaari meelaha intii la ha lagu sugo ha la kaayo ha la dilo saysan caa nabi u helin nabi nabi wareejiye xilkii reer banu israa'iil wareejiye aan loo helin saa ninka ha la dilo ciidamaha loo diray meel kasta afar jaa loo dilay loo diray waa nimankii loo soo dariiqan xagga ku soo aadan agga raahibkana baxeera jooga ninkii qolyii loo soo diray raahibku markuu arkay nimanka soo hortegey wuxuu yidhi xaggeed ka timaadeen warkii bay u dhiibeen waxaa leey waxaa na soo diray boqorkii gaana ma ah kumaan kun baa la kala diray meel heble intaasaa loo diray oo meel heble intaasaa loo diray oo jahebel intaa la aadiyey oo soo ahnay weliba waxaan xog ku haynaa oon kutubta ku haynaa inuu ku soo safri doono nigu waddadaada adigu aad degan tahay marka ama kuwan hadda ku jiraa nabigii ama kuwa berri iman doona ama caawa iman doona ku jiraa halkanaan ku sugaynaa isbaarada bartanaan kaga jirayna dhufayska halkaan kaga jirayna ninkii saahibka ahaa waa waaniyey wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkan iska kownkasagaa maamula cidduu doonuu rasuul ka dhigaa kuu doonuu duleeyaa kuu doonuu ciseeyaa afta iyo wanaagga iyo iimaanka ilaahay iyo meeqaanka rabbi baa qayba subxaanahu wa wuxuu rabbi doonayana cid hor istaagi karta ma jirto ama rabbi baa socda iskaga leexda bu ninkana faraha ka qaada idinbaycaa ila gala buul boorka dhibkiisa kaba baxa kaale ilaahay caabuda aniga xer ii noqda buuhi oo muriidiin iyo khulafo ii noqda kacakacaya meeshan waxaan ku haysta ila cuna ila tukada halkaaynu ka caabudin qoryahana dhiga ninkana faraha ka qaada ninkii warkiisii bay ku qanceen hubkii bay dhigeen halkii bay ku hadheen markay salawaatulahi wasalaamu alayhi war inkaar baad qabtaana waxaad yeelaysaanba ninkaad celiya nimanka waa fadhiisiiye waana binaadam waa isbedelaysaa intay hadda qumayiin ay qaban yihiin wiilka celiya la carara waxaa dhici karta ciidamo kale inay yimaadaanba oonan tabar u haynin intanaan ka adkaaday anuu ciidan reer rum tabar wiilka bajiya buuro badbaadiya wuxuu yidhi hadalka waxaa leeyahay xabaal bale budlagaanama qodontee qoreeshooda wadaay ninkan yaa la dhashay buuri yaa dhalay horta yaa u xiga ah, waxaa leeyahay odayga u xiga Abu Talib ah. odaygii buu gacanta ku dhigay wuxuu inkaar qaadaysaa Abu Talib marka nin buu ku daray nabiga sallallahu alayhi wasallam gaadiis siiyay carar buuri anu hadda waxaan ku eedayaa shaam baan eedayaa abu abu waxaad yeeshaa adeer buu yahay orod buuri carar wiil buu ku daray nin buu ku daray raa'ibkani wuxuu yidhi anna waxaan soo samaynaya sahaydi intaa ay sii socdaan ay maka aadayaan sahaydi u tegi lahaayeen jidmar bokod maniga baan keenayaa buur ninka raa'ibka aad buu uga qayb qaatay <laughs> badbaadinta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wuxuu soo sameeyey saliiday ku saliidayaan ay ka dhigtaan iidaan iyo kudarna wuu keenay kackacna baalkan yararkii ee kackacana waa u keenay xadiidka asaga marka soo saaray tirmidi baa soo saaray yidhahda waa xadiid xasan غariib ah ibn ashayf fi المصنف وفي المسند خرائط في الهواتف طبري في تاريخه تاريخه حاكمنا في المستدرك بكسر صار ابو نعيم في العساكر في دمشق حاكم وحول هذا حديثه واسد الشيخين نظر بانا كسغان حافظ بن حجر وحول اسناده قوي بارقه الحافظ بن الجزر سوى صحيح الحديث العلامة الدميري في كتاب كتاب حياة الحيوان وحوله وصحيح في الخصائص وصحيحية الشيخ الألباني رحمة الله عليه يسونا حديث وصحيحية في صحيح الترمذي يو كتاب في قصيرة الله يقانه هي الدفاع عن الحديث النبوي هي مشكات المصابيح هي هداية انتم صحيحية وحونا الشيخ قال حافظ بأيقوه الرسيب الحديث كان تصحيح waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ninka loo yaqaana maxamed risq ni kitaabkiisa asir waxaa kaloo saxiixiyey ibn ciid alhilaali dahab wuu ku xad dheeraasuu ku xadgudbaa xadiidkan wuxuu daciif wuxuuna eersaday yacni riwaaya waxay sheegaysaa ninka lagu daray nabiga ee ku celiya maka inuu yahay bilaal wuxuu leeyahy balaal xilligaa maba jirinba hadduu jiro abuuraana nabigooba ka yaraaba marka laba wiiloo yaroo toban jiraa laskuma dareen maba abuurami bilaal oo nabigaa ka weynaa buu sheegaa laakiin ibnuqayim baa raxmatullah aley wuxuu leeyahay bazaarxadiidka waxay soo saareen in rajul nabiga lagu daray wiil yarna aan lagu darin bilaalna aan lagu darin marka riwaayada sheegaysaa dikru bilaal ay ku jirtay waa riwaaya rashaada weye amaa xadiidka intiisa kale iyo qisada inteedo kale waa saxiix wayna sugan tahay daliilka lixaad ee ku tusayaay in salawaatullahi wasalaam uu nabi ahaa ee nabi uu noqon doono hordhacana u ahaa gogol xaarkana u ahaa waxaa ka mid ah xadiidu wariyo cabaas ibnu cabdilib adeerkii ahaa qoraysh markay dhisaysay kacbada oo sanadkii soddon iyo saddeaad nabigu markuu jiray ahayd soddon iyo shanaad soddon iyo saddexaad meelaha ayaa qoraysh waxay iskugu xidhay dadkii shaqaynaya labalabo dumarka waxaa leeyihi biyaha soo dhaamiya oo ciidda lagu qasayo dhagaxyaanta keena raggana waxaa leeyihi waa inaad soo gurtaan geedaha keentaan iyo dhagaxaha waaweyn inaad keentaan baa la doonaya labalabaa lasku waxaa la israacshay nebi maxamed salawatullahi wasalam adeerkii cabbaar baa laisku dara waxaa la idinku waad ku qorantihiin marka cabbaar ay dhagaxyaantii soo gurayeen cabbaas iyo wiilkii adeerku ahaa maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa nabigu u dhibaya dhagax tunka uu saaray deegta saaray wuxuu adeer waxaad yeeshaa go' anaad qabta intaad ka wareejiso garabka saaro cidna nama arag ilan duurkaasaan dhagax keenaynaa markaan soo dhowaannoon bulshada soo dhex gallo marada iska xidho laakiin intaynu dhexda soo soconno ama dhagaxyaantu aynu soo gurayno dhagaxa iskaga dhig marada jisankujeexin nabigu arrinta wax ka gartay maradibu iska wareeji tunkuu saartay markuu saa dhagax u saartay nabigu kala tuuray waa dhacay indhuhu cirku u taagay cabbaar buu nabigu suuxsanaa kadib indhuhu kala qaaday wuxuu ihi maradeedii maradeed war macawistiisiiya macawishiisiibuu nabigu boobe waa isku xidhay cabbaas intuu dhagaxi tuuray ku foorsa aabbo maxaa ku dhacay adeero maxaa ku helay wuxuu yidhi nabigu sal sl waxaa la yidhi mar damba maraha haddaa furto waxa kugu dhaca iska jir nabinimaa lagaa raa waa lagu tarbiyaynayaa kooras baad ku jirtaa inaad darajo ka muuqata la rabaa hadhow waxay dadku eersadaan ama ay cuurdaar ka dhigtaan hadda lama doonaye mardaba marad ma furi karti cawrada in la arka mamnuuc cabaas wuu yaabay adeero yaa kula hadlay la hadash ooyay ahaayeen ma wuxuu yidhi adeero waa lagu galaan malay ma qumanide baa inla keen cabaas wuxuu arrintan sheegahayaa intuu rumeeyey kadib ee muslimku noqda kadib intaas intaasna waxaan u qarin waxaan ka baqahay ilahan quraysh nabigu uu majnuun wey waa ilaah allah uga ansuuxayo ninkan horaan buu waashay asagoo yar buu waashay dhihi lahaayeen buuri isagoo yar baa la marayba maskaxdaa lagaga jiraa waa dhiman yahay nin qalan wey quraysh markagoo saxaan oo wanaagsan oo nabi ah yayba ilahay cabaas hadduu odhan lahaa hadda mar suuxo dhacay waxay odhan lahaa waasho hara la marka dhimir tegayna waxay dhaheen soomaalidu dham ooma soo laabto ooma soo noqdo meesha ka soo bixi lahaa buu yidhi darteed waan qariyey buu يعني ومركا حديث أسل كيس وحصو سارة صحيحين كو سغن يا بخاري غير كو سارة أسل كيسة أما من حديث عباس عاصم في كتاب الحاد والمثاني أبو نعيم في الدلائل هي كتاب كسمع طبراني كبير بيهقي في الدلائل شاهد من حديث جابر وابي الطفيل حديث جابر صحيح حديث sheegna waa xadiis saxiixa nabigu xilligaa wuxuu jiray soddon iyo shan sano meelahaasu jiray ka mid a arrimaha kutusaya inuu nabigu asnagaa loo samaynay intaa waxaynu kaga gaabsanayn baan ujeedaa dooyinka ay aad bay u ballaadhanyaen laakiin waxaynu kaga gaabsanaynaa intaasaan kaga gaabsanaynaa hordhacii ka horreeyay talgalay inay noqdaan gogol xaadh ee dhacay intaan la dirin ama nabiga dhigin hadda waxaynu wax ka tilmaamaynaa markii nabiga nabiga laga dhigay waxyaabihii dhacay qaybo ka mid a ah. yacni mucjizaadka nabigu waa badan yihiin alxaafid albayhaqi aktar wuxuu sheegaa ilaa kun iyo siddeed boqol oo mucjizuu sheegaa ayuu sheegaa suyuudi fi kutub wuxuu ku sheegay ilaa laba kun oo mucjizuu sheegaa ninka loo yaqaano abu nacaym isaguna ilaa sagaal boqol oo mucjizuu sheegaa yacni marka la ururiyo kun mucjizo saxay dhaafaysa waa mucjizaadka xisigaa loo jeedaa amaa mucjizat alqur'aan waa baab gooni ayadu baab gooni ah weye baanta xilli gooni aan laga hadlo marka hadda waxaan ka tilmaamaynaa mucjizaadkii dhacay nabigu salawaatullahi wasalaamu alayhi kadib ibnu cabbaas iyo khayrkii waxay odhanayaan markay sootay qowluhu tacaala tabbat yadaa abi lahab markay soo degsay yaa maqashay haweenaydii abulahab baa aayaddii iyo suuraddii maqashay intay guntiga kaga dhigto dharkeeda soo qaadatay golxab iyo tuuri soo qaadatay dhagax يا دقح يا وحيد محمد بن مان تسود الهيا نينك يا عادي قبي آنيقا إي أفلقا دي ميل بانك قصوا عرض ونبيت جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول إن امرأة بريئة وأخاف أن أن تؤذيك فلو قمت يا رسول الله أبو بكر يا نبي محمد كعبة أكتيدا فديا بابا هل كاسو قال حكسو بحضي هوين abubakr nabi maxamed oo haweenada waa naqana waa islaan carab dheer carabdheer inay dhib ku geysataan ka baqahaya nabi oo soma ficlaan lahayn ama kacbada ku dhuumato ama guryaha ma ficlaan lahayn waxaan ka baqahayaa inay dhib kuu geysato abubakr waa cabsanaya haweenada waa la yaqaanaa qur-aanka sheekay waad garanaysaa nabi wuxuu innaha lan taraani abubakr iska nasaales qaboji haddi acsaabak maxaa yeelay ima arki doontaba isgarafdhkaysa adna ku arkayna haa farqaad adugu danahaada qabso fa jaa'at waa soo kacday waxay soo dul istaagtay abubakr nabigana ma aragto abubakr waxay tidhi yaa abaa bakrin balaganii anna saaxibaka hajaawayta waxay soo gaadhay adiga saaxiibka oo maxameda inuu weeraray hijaagu yani waa afkoo lagaa weerara gabay tixda lagu weerara ama ah, sugaal lagu weerara wax lagaa sheego waa ii gabiyey tiri qur-aankii bay ku sheegaysaa gabay oo ka dhigaysa abi lahabin watab aayaddaas waxay leedahay waa lii gabyey wuxuu idhi la kumuusa gabyin buuhi gabayna nabi maxamed maba yaqaan wama yaquulu shicr shicir maba yaqaan wamaa calamnaahu shicra wamaa yanbagii lah wuxuu idhi kuma gabin kumana cahay ilaahay baa ku weeraray ma nabigaa weeraray maya ilaahay baa weeraro wax ka sheegay oo waxay ahayd caddeeyey nabigu ma gabyo gabayna ma yaqaan waxay tihi anta cindii musadaq wansaafad waxay tihi adugu run taqaana abubakarow aniga agtay runlow baa runtaa imus caayan soo ma ahaa kuma caay gabayguma weerarin kuguma weerarin adaa igooba waa iska dhaqaaqay waa fadhiyaa abubakar waa yaanya faqultu yaa rasuul allah lam tarak nabi maxamedo kumaysa yaaban yahay nabi maxamedo kumay saar anun bay canaanayso ila taad mooyeen kumaba eeginba kumay saaray yazal malakun yasturuni minha bijanaaxayhi malag baa labada gaab ama labada baad igu asturayo malag nabigu isku xayndaabay ku hagoogtay waxba ma aragta marka waxay u jeedaa un indhaha ku haysa abubakar nabiguna waa garab fadhiya malag awoodda rabbi asgaa subxana watacaala wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu xadiidka waa xadiid saxiixa tilmaamay qisadaas mucjizadaas xumaydi baa soo saara fi lmusnad abu yacla في مسنده ابن حبان في الصحيح وانا حديث صحيح ابن حبان وصحيح الحافظ بن حجر في الباري وتحسين سند كيسة الشيخ الباني رحمه الله عليه في صحيح الموارد هي تعليقات الحسان انتم بابكو صحيحية قصة سيديدات تاوى sideedaad waxayna ku tilmaamaynaa ayadna mucjizo dhacday ee qabsatay saxaabiga qataada ibnu nucmaan ibnu nucmaan saxaabiga wuxuu leeyahay kaanat leyla shiddat albard leyla ayaa jirtay shadiid albard aad adulma walna mugdi oo gudcu ah xagana aad u roob badan baa jiray buuri jiray buuri caaw oo kale waa habeenka jamaacadu iyo salaadu aad u qiimo badan saas tagto nabi maxamed caawa laba suuqa jamaacada wuxuuna deganaa xaafad fog oo darafka iyo dacasha madiina u deganaa saxaabigu ayib aadankana muusan maql wuxuu doonayaa caawa maadaama ay tahay habeen mug gudcura xilligu xilli kasta xilliyuhu ka dhib badan uu ka ajir badan yahay inaan waxnacaybu ka faa'iidaysto qaniimadaas فقلت لأني اغتنمت هذه الليلة شهود عتمة من رسول الله ففعلت بوري waan yeelay waan soo kacay nabigaan cishii la tukaday nabigu markuu salaama naqsida salaadda uu ka baxay ayuu i arkay buui indhoftay waa kuma waa qataada oo qataada amminkan maxaa meeshan ku dhigay soo guriga asagaa ma deganin oo caawa maxaa jira maxaa u dan leedahay wuxuu axmed waxaan arkay bal caawa mugdigiisa iyo nimadkiisa iyo mug iyo roobkan badacaya dartii baan caawa yidhi jamaacada sir badan ha lagu geliya diiwaanka iyo da lagu dhigo saa darteed aan ka faa'idaystay inaan kula tukado nabi xuri sal ly slam waxaad yeelaysaa aad horta u shanqabsa buuri oo timireed carjuun yar nabigu u watay inta badan wadan jiray iyo u dhiibay saxaabi wuxuu idhi baado maxaa yeelay toban mitir oo xagga hore toban mitir oo xagga dambe ku ifi doonaa buuri toban mitir agga hore agga damba afarta garj ay wuxuu ku noqon doonaa oosh laambad buu ku noqon doonaa ilaashu waa mugdi isha farta haddii lagaa geliy waxa ma arkaysa saxaabigii ajirkan la yimid ee soo dadaalay ee nabi iyo alla jacaylka u yimid jamaacada caawiya u baahan yahay nabi waxaa le tooshkan qaado waa ul caadi ah laantimireed wey waxaadna kala ogaataa wa ina shayطaana fii ahlika fadhab bihada alcurjuun baa leey faamsik bihi waxaad kaloo ogaataa gurigii iyo xaafaddii kuu dabamaray xaafaddii gurigi waxaa dhex fadhiya shaydaan ibliis dhex fadhiya ee u shanqaado laydh iyo karboon iyo toosh ka sii dhigo asagana xajisaa laydhi ilaa gurigaada tagto markaad guriga tagto guriga ducdiisa qaybta dambuu fadhiyaay garaac baa laydhi ushan ku garaac ushan barasana ifaysa ku garaac baalka asaga saxaabi wuxuuhi waan baxay nabigu tooshna waa i siiyey qiso kalena waa sheego oo dhib dhacayna waa sheegay hawlahoo dhan buu nabigu saas kugu marka xuliyo ayaan doonaya masaajidkii baan ka baxay markaan dhaqaaqay masaajid ka baxay buu ii ifay buu ushi baa dilaacday waa iftay toban mitir oo horay toban dhudhun ilaa toban dhudhun bay ii iftay shumca nuuran nuur iyo ka baan ku dhex socday faataytu ahlii waan ku iftiinsaday oo toosh baan ka dhigtay ilaa aan reerkii iyo gurigii xaafadii tagay markaaaadmuruuudaabul caruurtii iyo haweeneedii iyo reerkoo iska jiifurda baan u tegey nabiguna muxuu yidhi shaydaan baa reerka guriguu dhex fadhiyaa baalka shaydaana haddee nebi maxamed waa nabi been sheegi maayo hadalkiisuna waa sidq ilaahay baana umay u sheegaya saa darteed caabigu waa og yahay waxu inay run tahay marka waa in la raadiye loo goobo shaydaan nabiguna muxuu yidhi dambe guriga ka daybuur waan rarraadiyey markaasu waxaan helay buhi kashiido meel dhex fadhida bahal weynoo kashiiddo u eg kashiiddada waa taqaanaa maashan qodxaha leh sooma taqaanaan markay yar tahayna qunfud baa leedahay markay weyn tahayna carab duldul bay u yaqaanaan duldul bay u yaqaanaan innagu soomaali ahaan markay yar tahay waxaan dhahan waxaan dhahnaa xidug dhul iyo kuulay cali banjar waxaas u taqaanaan markay weyn tahayna kashiiddaa la ayib taasoo kaloo guriga dhex fadhida ayaan arkay bu falam azal adribhu bilcurni xataa kharaja bur waan garaacay bur isha waan ku bilaabay nabigaa garaac yidhi ilaan garaacayo yaan laazimay bur ilaa aan guriga ka saaray waa mucjiz ul noqotooshii karboni layd noqotay iyo lambad u noqotay shaytaan guriga soo galay oo la sheegay baa la dilay caawa looga baxay haweeneyda wuxuu ku akhriyaa waa dhintay yuhuud baa dishay dhexda looga baxay lan baa tahay waad agoontowday magdheer baa lagu dhaxaya alaabu sainaya gurigu dhex fadhiya waswaas iyo shirki iyo marka in laga saaro wey طيب حديث صحيح الطبراني صار في المعجم في المستدار في مسند حاكم غير كونه وصو صارين وشاهد الخدري وخرج في السلسله الصحيحه صدح كن صدني اللح الباني رحمه الله عليه بل الله من كلام qaybta ugu dambaysa waqtiga ugu yar baan filayahay qaybta ugu dambaysa xadiiث ibn cumar baynu ku khatimaynaa xadiiث ibn cumar wuxuu sheegaya asaguna nabi maxamed baan soconay buuri waxaan jeclaan lahaa waqti ka dheer inaan u helo dadka nabi salawat llahi wasalam alayh nabi maxamed baan la soconay bu i salawatullah waslam alayh fii safarin faaqbala acraabi annagoo nabiga safar la socona duulaan la soconna ayaa nin reemiya ah oo reebaadiya ah, ayaa nabiga ka hor yimid falammaa danaa min markuu nabigu u dhowaaday yo nabigu wuxuu ku yidhi ninka reemigii ahaa ayna ninkanow xaggee doonaysa xaggeed u socotaa xaggeed ku aadan tahay wuxuu idhi ilaahay ahalkayga reerkayga baan ku socdaa safar baan waa ka soo laabtay waa soo danaysta waan soo togaysto waxaan ku saar herkay gurigayga nabi wuxuu ku yidhi hal ilaa khayr hal laka ilaa khayr wax khayra ma kugu baaqi karaa aad soo danaysa guriga maad aadaysahay wax khayra ma kugu bandhigi karaa buuri wuxuu yidhi qaala wamaa hu khayrkaad sheegaysa muxuu yahay buuri bal ii sheeg nabi wuxuu yidhi tashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah muxamadan cabduhu warasuulah khayrkan kuugu yeedhay kugu koodhii gabaro bixi kumalih gabadh guuri kumalih maxaan ku leeyahay ilaahay keligii caabi subxaanahu wa tacaala inuu asaggooni ahaan u qir nabi maxamed rasuulkii loo soo diray xaqiiqada inuu caddeeyay inta ogolow baa lay ninkii reemiga wuxuu yidhi hal min shaahidin calaa maa taqul wuxuu yidhi dacwaad sheegatay dacwadu daliil lahamayso ama dacwadu haddaysan makraati iyo bayanan lahayna socon mayso aad sheegtay inuu ilaahay subxaana watacaala u muto aysan mudan adiguna aad rasuulka ilaahay tahay wax bayina iyo makhraati haysa iyo nabi wuxu sal slam haadihi shajara maanaa iskale maya ma geed qurasheed baa mid reexiga dhexeeya geed meesha ku yaalla wey geed ilaahay alla yahay keligii ah cibaadadana muta anugu aan rasuulka ilaahay ahay geedkaasaa ka maqaati ka cahay waa hawl adag wey acraabigu wuxuu ihi waaya bal haka maqraati kacdo nebigu geedkii buu u yeedhay geedku marka meel faraq oo laag ah degtiisa kale ku yaallay geedkaasaan u yeedhayaa oon caddaynaya inuu rasuul ahay ilaahayna waa alla keligii yahay subxaana wa tacaala fa aqbala takhudu alarda khadda bayna yadayhi fastashhadaha alaaan fashahidat annahu geedkii wuu soo tallaabay baaqi ama laabti buu ka soo gudbay dhulkay soo jeexday geedka dhulku soo jeexay ma soo badboodin intuu soo badboodo soobeeyey ma sooin wuu soo jeexay isagoo siduu taagan u qolma ayuu soo jeexay geedka nabigu soo hor istaagay nabi wuxuu uhi geed yahay waxaan sheegay runtaybaa saddex goor nabigu markhaati geliyey saddex goorba way qirtay waxaa alla waa keligii waxdahu laa shariika lah wa anta rasuulu ullah ku celibay ku celisay ninkaanaya shadu ka eegahaya dayib nab wuxuu waaya bas bas intaasa lagaa rabay ku noqo meeshaadii eedku waa calaamad dhulka lagu gartaa waa sadaa meel buu yahay in meesha intii laga dhaqaajiyay meesha ku beer lama rab halkaad ku dib baa loo celi uma rajacat ilaa manbatiha meeshay ka baxaysay ee ku taallabaa ay dib ku noqotay ninkii reemiyiga ahaa xidhaaleelaha ee bayanada ee makhraatigaa wax ka dambeeyaa ma jiraane aslama lilahi rabbialcaalamiin wuxuuna ku daray nabigu waan tegayaa tolkii baan aadaya iyo reerkay in yatabicuuna aatiika bihim buuri hadday raacaan oo aqaan anu maanta qaatay taagan raacaan waan kuu keeni buuri hebel oo dhan oon waxba ka dhimanayn oo iswada gabadhii garabkaada istaagayaan hadday diidaan soo ma aha wailaa rajactu ilayka waxdii hadday diidaanna soo keligay baa iskeenhayabur laa tukallamyaan naftaydana mas-uul ka ah laa amliku ilaa nafsi wa kuntu macaka buur adaan kula joogaya adaan kula joogaya saasaana diinta oo qayb qaadanaya maduulaan ah ama kalma ah xadiidkana waa xadiid saxiixa daar ibn xibbaan iyo baa soo saara waana xadiid mucjizaadkii iyo waqtigana intaas igaga dhan yahay wabillahi tawfiiq